بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين وبعد wuxuu cashirkeennu ka bilaabmayaa boga boqol iyo koob iyo lixdan waana mawaadic almustatiri wujuuban meelaha damiirka aynu odhanayno damiirku waa mustatir wujuub waa faacilkii oon muuqanin oo laakiin laga dhigayo mustatir wujuub haddaba faacilku wuxuu mustatir wujuub noqdaa ilaa koob iyo toban meelood yakuunu damiiru damiirku wuxuu noqonayaa mustatiran mid la qarinayo wujuuban waajibnimo loo qarinayo fii axada cashara mowdican koob iyo toban meelood wahiya koob iyo tobankaasina ka taalii waa kan soo socda koob iyo tobankiiba waa kuwan waa faacilkii oo mustatir ah oo welibana waajibnimo loo istitaarayo idaa kaana alficlu ficilku markuu yahay amran amar markuu yahay liwaaxidin mid la amrayo mudakarin oo laba haddii nin ama mufrad mudakara haddii aad damacdo inaad amar siiso oo ficil aad amar ku siiso faacilku mustatir wujuub buu noqon waa qum ila salaa war salaada u kac baa tidhi qum istaag ila salaati salaada isku taag qum waa ficil amar waana mabniyun cala sukuun faacilku waa damiir mustatir wujuuban taqdiiruhu anta anta ayuu faacilkii noqonaya amar kaste oo nin lagu amrayo aacilkiisu mustatir wujuub buu noqonaya ijlis cala kursi haddaad tidhaa anta baa u qadaran faacilkuna welibana waa anta uun ereygaa antaa ah, carabi ma caddayn kala qadaraya inuu anta yahay waxaa la ogaaday ereyga meesha ku qarsoon inuu yahay hadal nin dee ninkana damiirkiisu anta buu ahaan jiray sidaasaa kolkaa anta ay u yidhaahdeen masalada labaad ee faacilku uu mustatir wujuub noqonayo waa idaa kaana alficlu ficilku markuu yahay mudaarican mudaaric markuu yahay mabduu'an lagu bilaabanayo bihamsatin hamso haddii ficilkani uu yahay mudaaric hamse laga bilowday waa qof hadlaya qofka hadlayaa gabadhna wuu noqon karaa ninna wuu noqon karaa waa mustatir wujuubo ana unbaa qadarnaanaya sida adhabu waxaan tegayaa ila almasjidi masaajidka ayaan tegayaa ereygan adhabu waa ficil mudaaric xamse ayaa laga bilaabay anabaa u qadaran haddaba anadaasi waa faacil mustatir wujuuba qodobka saddexaad idaa kaana alficlu ficilku markuu yahay mudaarican mudaaric mabduu'an lagu bilaabay binuuni nuun lagu bilaabay hadduu ficilkuba uu noqdo mudaaric xarafka laga bilaabay xuruufu aniitu ihina uu nuun noqdo bas waajib weeye in faacilkiisa aynu mustatir ka dhigno milu qowlihi tacaala alle qowlkiisoo kaleba weeye iyaaka adiga uunbaanu ilaahayow nacbudu anu ku caabudi ereygaa nacbudu ah waa ficil mudaaric faacilkiisu waa mustatir waajibnimaa loo qarinayaayo waa naxnu qodobka afraad idaa kaana alficlu ficilku markuu yahay mudaarican mudaaric mabduu'an lagu bilaabay bitaa'i lkhitaabi tada ulkhitaabka ee qofka sheegaysa oo liwaaxidin waaxid u sugan mudakarin laba ah. sida anta taquumu war adigu waad kacaysaa ereyga anta waa mubtade taquumuna waa ficil mudaaric faacilkii waa anta kale oo mustatir wujuub ah antada horena mubtade weeye antada dambana faacil weeye masalada shanaad idaa kaana alcaamilu caamilku markuu yahay isma ficli amrin ismu ficilmar markuu yahay waa ismu ficilmarba caamilku hadduu noqdo mustatir wujuub weeyi sida sah oo aamus ah sahdaa aamuska ah haddaad nin kula hadlaysid anta ayaa mustatir u noqonaysa mustatirkaasina waa mustatirulwaajib ah masalada lixaad idaa kaana alficlu ficilku markuu yahay khalaa ficilka khalaaya ow cadaa ama ficilka cadaaya ow xaashaa ama ficilka xaashaaya saddexdaa ficil oo afcaalul istihne laysku yidhaa marka uu yahay weeyi sida jaaa alqowmu qoomkii way yimaadeen khalaa zaydan zayd mooyaane markaan idhaa jaaa alqowmu qoomkii ayaa yimid khalaa zaydan zayd mooyaane ficilka khalaa'a waa ficlulistihne waxaa lagu garanayaa maanta inuu ficil yahay dee waxaynu aragnaa mafcuulka zayd ah faacilkiisu waa mustatir wujuub waa huwa qarsoon halka ay u noqonaysana waa khilaafay qolo qoomkay u noqonaysaabay yidhaahdeen qoloba waxbay yidhaahdeen jaaa way way yimaadeen alqowmu qoomkii ayaa yimid khalaa isagoo ka maran qoomku zaydan zayd isagoo ka maran waa mustatir wujuub oo huwadaasi mustatir wujuub bay noqonaysaa masalada toddobaad idaa kaana alficlu ficilku markuu yahay tacajuban ficilka ficlu tacajubka la yidhaah sida maa ajmala alhawaaa alla hawadu qurux macaanaayoo kale maa shaybaa ajmala wanaajiyey alhawaaa hawada alla shaybaa hawada wanaajiyey maadan dhowr macno ilaa afar macnaa lagu macneeyaaye maadani waa mubtade ajmalana waa ficil maadi oo ficlu tacajuba faacilkiisuna waa damiir qarsoon oo huwa oo maada u noqonaysa alhawaana waa mafcuulun bihigii maa ajmala alhawaaa maa shay lala ayaa ajmala qurux badnaysiiyey alhawaaa hawadii qodobka sideedaad idaa kaana alcaamilu caamilku hadduu yahay isma tafdiilin ismu tafdiil welibana masalada masalatulkuxliga la yidhaana aan ahayn sida ana aniga ayaa agaru ka badan minka xaggaaga maalan hantida anigaa kaa maal badan markaan ereyga agara soo qaato ana waa mubtade akaruna waa khabar akarkaasi waa ismu tafdiil mas'alatulkuxlina ma aha faacil buu qaadanayaa mustatir wujuub ah oo ana labaad ah mas'alada sagaalaad idaa kaana alcaamilu caamilku markuu yahay masderan masder markuu yahay masderka oo naa'iban wakiilka ah can caamilihi caamilkiisa wakiilka ah sida darban garaac caliyan cali garaac idrib oo kale ayuu noqonayaa haddaba darban waa masder masderkaasi ficil amar oo kale ayuu wakiil ka yahay wuxuu qaadanayaa faacil iyo mafcuulun bihi faacilkiisu waa damiir mustatir wujuuba oo anta ah caliyanna waa mafcuulkii mas'alada tobnaad idaa kaana tobnaad iyo koob iyo tobnaad waa isku miduun mas'alada tobnaad idaa kaana alcaamilu caamilku markuu yahay wasfan wasfi iyo sifo markuu yahay jaariyan ku dul socda oo ku dureersanaya cala almawsuufi mawsuufkiisii oo ismina dee uu yahay ismina uu yahay waxaa lagu leeyahay haddii nacti aad aragto nactigaasi ismi uu noqdo mancuud buu u baahay nactigii xaqiiqiga ahaana uu yahay nactigii xaqiiqiga ahaana uu yahay mustatir waajib baynu ka dhigaynaa oo faacilkiisii ayaynu u qarinaynaa idaa kaana alcaamilu caamilku markuu yahay wasfan wasfi markuu yahay wasfiga oo jaariyan ku durdureersanaya cala almawsuufi kuu tilmaamayo jaariyan cala almawsuuf waxa weeye sifada markuu mawsuufku leeyahay oo waxaa la yaqaanaa sifada marna mawsuufkaa yeesha marna cid kalaa yeelata oo haddaan tilmaamo kitaabkan waxaan ku tilmaamaya ayuu marna kitaabku yeelan marna cid kale yeelan waxaan idhi waxaan helay kitaab aad u faa'iido badan faa'iidadaasaan kitaabka ku tilmaamaya faa'iidada kitaabku ma waa nacam waxaan odhanayaa waxaan helay kitaab ninka qoray uu aqoon leeyahay kitaabkii waan tilmaamay waxaanan ku tilmaamay aqoon uu ninkii qoray leeyahay aqoontaama kitaabkaale mise ninkii qoray baa ninkii qoray baa leh weeye haddaba nactigu haddii lagula waa jaariyan cala almawsuuf waxaa looga jeedaa mawsuufka ayaa iskale tilmaantan ismina wuu noqday idaa kaana alcaamilu caamilku markuu yahay wasfan wasfi markuu yahay wasfiga oo jaariyan ku dul dureersanaya cala almawsuufi mawsuufkiisii sida jaaa muxamedun muxamed baa yimid muxamedkii alkariimu sharafta lahaa ereygaa alkariimu ihi waa nacti markaa muxamedna waa mancuudkiisii nactiganina waa jaari cala almawsuuf buu noqonaya masalada sidaynu arkayno koob iyo tobnaad waa idaa kaana alcaamilu caamilku markuu noqdo wasfan wasfi jaariyan ku dureersanaya cala lmawsuufi mawsuufka wa kaana ficlan ka hore wa kaana isman baa uu qadaran markaa ficilna wuu noqday sida jaaa waxaa yimid rajulunin ninka oo yusallii tukanaya haddaba nactigii waa yusalli mancuudkuna waa rajul salaadda rajulkaa iskale waana ficil dee waxaynu odhanaynaa masaladaasoo kale faacilku waa mustatir wujuub baynu odhananaa huwaba halkaa ugu qadaran mustatir wujuuba culima halkaa waxaan ku soo marnay koob iyo toban qodob oo faacilka mustatir wujuub laga dhigo daahirna ma noqon karo damiir baarisana ma noqon karo waa koob iyo toban masalo masaailka haddaba uu noqonayo faacilku mustatir jawaaz iyaguna imisay noqon waa mustatir jawaaz markuu faacilku noqonayo mawaadicu damiiri waa damiirka meelihiisa almustatiri ee la qarinayo jawaazan jaaisnimo loo qarinayo markaynu odhanayno faacilkani waa mustatir laakiin istitaarkiisu waa jawaaz markaynu odhanayno afar masalo oo qura weeye afartaa masalo culima haddaan eegno ee faacilku mustatir jawaaska uu noqonayo waa afar masalo maalan waxaynu odhanaynaa waa markuu ficilku nin maqan ku dhacayo ninkii maqanoo mubtadaana la horraysiiyo cali baan ayaan qoray waa mubtadaan ka dhigay cali ficil alla ficilka halkaa aan ka daba keeno ama mudaaric ha noqdo ama maadiye dee faacilkiisu mustatir jawaas buu noqon haddaan maadi ka dabageeyo caliyun qaama baan odhan haddaba caligani waa mubtade qaamana waa ficil maadi faacil bay u baahan tahay halkaa ku qadaran oo huwa ah waana mustatir jawaas haddaan kanuu mudaaric ka dhigo mas'alada labaad buu noqonayaa oo waxaan odhanayaa maalan caliyun yaquumu baan odhanaya caliyun yaquumu haddaan idhaa caliyun yaquumu haddaan idhaa oon yaquumu qoro caliyun waa mubtade yaquumu waa ficil mudaaric faacilkiisiibaa halkan ku qadaranoo mustatir jawaasa labadaasi waa xagga ninka ayay ka imanayaanoo waa nin qura oo marna ficilkaa maadiya marna mudaarica labadan labadoodiio gabadha ayay noqonayaan masaa'ilka kalena iminka caliyunun hindabal ka dhig waxaad odhanaysaa hindu qaamat dheh kolkaa hindun markaan idhaa waa ficil ma hindun waa mubtade qaamadna waa ficil maadi faacilkiioo hiya ah oo mustatir jawaasa halkaa ugu jira isla iyadanun haddaan mudaaric ficilkeega ka dhigana waa masaladii kale hindun taquumu baad odhanaysaa hindun taquumu haddaan hindun taquumu idhaahdo hindun waa mubtade taquumu waa ficil mudaaric faacilkii oo mustatir jawaasa ayaa bartaa ku qoran afartaa mas'alo ayaa loo yaqaanaa mustatir jawaas masalada koobaad idaa kaana alficlu ficilku markuu yahay ficla haa'ibin nin maqan ficilkii wa kaana maadiyan maadi uu yahay oo fii hayri tacajubi tacajub hayrkii iyo wlstinaai istina hayrkiiya tacajubku mustatir wujuubku kusoo biiray xilliga maadiga maa ajmal alhawaa koob iyo tobankii hore kusoo marnay istinahana khalaa iyo cadaa iyo xashaa xaashaa saddexdaa erey mustatir wujuubkay ku biireen iyagoo ficil maadiya labadaa erey iskaga saarnay oo mustatir wujuubkii baan kusoo marnay idaa kaana alficlu ficilku markuu yahay ficla haa'ibin nin maqan ficilkii wa kaana maadiyan maadina uu yahay oo fii hayri tacajubi tacajub hayrkii iyo wlistinaai istina hayrkiiya sida caliyun caliqaama wuu istaagay mas'alada labaad idaa kaana alficlu ficilku markuu yahay ficla haa'ibin nin maqan ficilkii wa kaana mudaarican mudaaricna uu yahay sida milu qowlika hadalkaaga oo kale caliyun yaquumu cali wuu kacayaa yaquumudaasi huwa u qadaran yahay masalada saddexaad idaa kaana alficlu ficilku markuu yahay ficla haa'ibatin gabadh maqan ficilkeed wa kaana maadiyan maadina uu yahay oo fii hayri tacajubi tacajub iyo walistinaa'i istina hayrkooda sida hindun qaamad hindi way istaagtay hiya baa u qadaran idaa kaana alficlu ficilku markuu yahay ficla haa'ibatin gabadh maqan ficilkeed wa kaana mudaarican mudaaricna uu yahay sida milu qowlika hadalkaaga oo kale hindun taquumu hindi way istaagaysaa amase way kacaysaa halkaana waxaan kaga soo baxnay mustatir jawaaska afartiisii masalo mawaadicu lfaacil almuawali bihi mawaadicu lfaacil waa faacilka meelihiisii almuawali bihi la awilayay halkanna waxaynu ku arkaynaa faacilka markaynu muawal ka dhigayno waa saddex mas'alo oo qura ayaan soo barannay waa marka ficilku uu an qaato ama ana qaato ama maaba uu hadalku ka bilaabanayo mawaadicu alfaacil faacilka meelihiisa almu'awali bihi ee lagu awilaya daahir haddaba falfaacilu faacilka almuawalu muawalkiihi huwa an yatiya alficlu waa inuu ficilku yimaad wayakuuna faaciluhu faacilkiisuna uu noqdo masderan masder mafhuuman laga fahmayo min alficli ficil bacdahu ka dambeeya sida yaxsunu waxa wanaagsan an tajtahida inaad dadaasho yaxsunu an tajtahida markaad tidhaahdo faacilku waa an tajtahida masder laga dhalaalinayo falfaacilu faacilku hunaa halkeennan huwa almasder waa masderka almafhuumu laga fahmayo min tajtahid laga fahmayo walamaa kaana alficlu ficilku markuu noqday alladii ficilka oo bacda an an ka dambeeya fii ta'wiili lmasderi masder awilidii alladii kaasoo huwa alfaacil ah sumiya alficlu waxaa lagu magacaabay mu'awalan waa ficil mu'awala meesha yaalla baa lagu odhan wayata'awalu lficlu ficilku wuu awilmayaa bilmasderi masder buu ku awilmaa bacda hamsati axrufin shan xaraf gadaashood markuu dhaco shanta xarafba cashir gaara oo xagga horaan ku hiy shantaasi anna weyi waina weyi wakey weyi wamaa weyi walow weyi almasderiyatayn ee labada dambe masderka faa'iideeya falawalu ka koobaad waa milu yucjibunii waxa iga yaabiyey an taxfada alqur'aana qur'aanka inaad xifdido haddaba yucjibu waa ficil nuunku waa nuunulwiqaaye yadu waa mafcuulun bihi an taxfada alqur'aan masder laga dhalaalinayo ayaa faacila wataqdiiru taqdiirtu waxa weeye yucjibunii waxa iga yaabiyey xifduka xifdintaada alqur'aana qur'aanka aad xifdiyayso waaani ka labaad waa milu qowlika hadalkaaga oo kale balaqanii waxaa isoo gaadhay annaka shariifun inaad sharaf leedahay annaka shariifun markaan idhaa balaqa waa ficil maadi nuunku waa nuunulwiqaaya yaduna waa mafcuulun bihi annaka shariifun masderka laga dhalaalinayo ayaa faacila wa taqdiiru taqdiirtu waxa weeye balaqanii waxa isoo gaadhay sharafuka sharaftaadiibaa isoo gaadhay warnio nin waaalisuka saddexaadna waa milu acjabanii waxa iga yaabiyey maa tusaafiru safridaada ilalxaji xajka adu safarto acjaba waa ficilkii maadli maa tusaafiru ila alxajina faacilkii ayuu noqonayaa misterka laga dhalaalinaya wa taqdiiru waxa weeye acjabanii waxa iga yaabiyey safaruka lilxaji safarkaaga xajka adu safraysid waraabicuka afraad faacil ma noqon karee saddexdaa horunbaa faacila waa jitu waan imid likay atacallama si aan waxu barto jitu de faacilkii way wadataayo waa tada wataqdiiru waxa weeye jitu waan imid litacalumi waxbarashaanu imid wa kay kelmadda kay ana laa yata'awalu ma awilmayo alficlu ficilku ma awilmayo bacdahaa ka dambeeya ilaa bimasderin masder majruurin bilaami laam lagu jirayo mooye waa masder majruura un um wlkhaamisu ka shanaadna waa milu weditu waxaan jecelahay low tajtahidu dadaalkaaga weditu faacilkii way wadataayo waa tacdaba low tajtahiduna masderkaasi dhalaalaya mafcuuluun buu noqoni wataqdiiru waxa weeye weditu waxaan jecelahay ijtihaadaka niyahu dadaalkaaga walow kelmada lowa laa yataawal laadaasi lowda lama socoto xagga dambay u go'on tahay walow kelmada lowa laa yataawalu kuma awilmayo alficlu ficilka bacdahaa ka dambeeya ilaa bilmafcuuli mafcuul mooye wax kale aad arkaysid lowdana waa mafcuuluun kaydana waa majruuruun waalaatatu uwal saddexda hore yata'awalu lficlu ficilku wuu awilmayaa bacdahaa gadaashooda bilmarfuuci mid la rafciyo iyo walmansuubi mid la nasbiyo iyo walmajruuri mid la jaro intaba wuu ku awilmayaa caamiluhu caamilka haddaba qaadanaya faacilka ayaynu u baahannahay halkan waxaanu doonaynaa almasder almuawal baan bartaa kaga soo baxnay halkanna waxaynu culima ku arki doonaa haddii rabbi inoo ogolaado yaa horta faacil u baahda waxyaabaha faacilka qaataa waa maxay baynu isweydiinaynaa su-aasheenna muhiimkiihi war horta yaa faacil u baahda oo faacil qaata weeyi caamiluhu caamilkiisii toban qodob oo tobankuba faacil u baahda ayaa jira yarfacu waxaa rafcinaya alfaacila faacilka waxaa rafcinaya casharatu cawaamila toban qodob ayaa faacil u baahan wahiya tobankaasi alficlu waa ficil ardaydu inta badan ficilkaa uma yaqaaniin ficil weeyi qodobka koobaad ee faacil doonaya sida daraba muxamedun muxamed ayaa garaacay yuusufa yuusuf iminka waxaynu aragnaa muxamed waa faacile caamilku waa ficil waana maadi yaakulu axmedu axmed baa cunaya atufaaxata tufaaxa axmedu waa faacile ficilku waa mudaaricu waa yaakulu idhab waxaa tagtaa ila lmasjidi masaajidka idhab waa ficlu amare faacilkii ayaa anta ah waa halkaa qodobkii koobaad oo waxaynu ku soo aragnay ficila caamilka iyo ficila baynu aragnay ismulfaacili waa ismi faacilka labaadna ismulfaacili waa ismi faacil ismiga faacilna faacil buu u baahdaa sida caliyu ninka cali la yidhaahdaa daaribun wuxuu garaacayaa hulaamahu inankiisii caliyun waa mubtade daaribuna waa kabar khabarkaa daaribka abaa ah ismi faacil ah faacil buu u baahan yahay huwa ah oo halkaa ugu qarsoon aifatu waa ifada almushabahatu lagu shabaho ismiga faacil ifada mushabahada la yidhaahdaana faacil bay u baahataa oo waata saddexaad waxaan odhanaynaa caliyun cali xasanun waxa wanaagsan wajhuhu wejigiisaa wanaagsan labadaa wow midbaa saa'ida caliyun cali xasanun waxa wanaagsan wejhuhu wejigiisa ayaa wanaagsan cali waa mubtade xasanunna waa khabar waana sifa mushabaha waxa loo yaqaano faacil bay u baahan tahay oo wejhuhubaa faacilkiiya masalada afraad ismu tafdiilin waa ismu tafdiil ismu tafdiilkii faacil buu u baahanayaa waan ka aamusay halkan tusaalihii aan qori lahaa ana akaru minka maalantii horo kulun weeyi ana aniga ayaa agaru badan minka xaggaaga maalan xagga hantida agaru waa ismu tafdiiloo faacil buu u baahan yahay sidaynu arkayno masdarun waa masder masderkaa isna faacil qaadanaya sida acjabanii waxa iga yaabiyey darbu zaydin zayd garaacidiisa oo alamiiru amiirku garaacay ereyga alamiiru waa faacil waxaana faacilka qaatay masderka darbiga ah ayaa qaatay masalada lixaad adarfu waa darafka almuctamadu lagu tiiriyey cala istifhaami istifhaamka cala istifhaamin istifhaamka hadduu darafku istifhaam wato darafka istifhaam uu ka horeeyo faacil buu u baahdaa inkastoo masaladaasi ayna muttafaq ahayn ka qowlihi tacaala alle qowlkiisoo kaleba weeyi waman ayo ayuu cindahu agtiisa ahaaday cilmulkitaabi kitaabka cilmigiisu haddaba cindahudaasi maadaamoo istifhaam man ihi ay ka horayso faacil bay u baahan tahay waana cilmulkitaab masalada toddobaad aljaaru wاlmajruur waa jaar iyo majruur weeye milu qowlihi tacaala alle qowlkiisaoo kaleba weeye qaalat rusuluhum rusushii ilaahay ayaa tidhi afilaahi shakun ilaahay ma shaki baa ku sugnaaday faatiri samaawaati samaawaadka ka abuuray walardi iyo ardadaba ka abuuray haddaba jaar iyo majruurku hadduu isna istifaam haysto waxaynu dareemaynaa jaar iyo majruurka istifaamka haystaa sidoo kale ayaynu dareemaynaa isaga laftiisu inuu faacil u baahnaanayo waxa weeye afilaahi ereyga filaahiya istifaam xarafaa ka horeeya oo hamseah faacil buu u baahan yahay faacilkiisiina waa shakuntaa mas'alada sideedaad ismu ficlin waa ismu ficilkii sida hayhaata fogaa najdun meesha najdi la yidhaahdaa najdun waa faaciloo faacilkaa waxa qaatay ismu ficilka hayhaataah ismun mansuubun ilayhi waa ismi wax loo nisbaynayo ismun mansuubun ilayhi waa ismi wax loo nisbaynayo sida caliyun cali tamiimiyun waa ree tamiim akhuuhu walaalkii ereygaa caliyun tamiimiyun akhuuhu aynu leenahay ismigaa mansuubkaa ee tamiimiyun ah ayaa faacil qaadanaya oo sidii ismiga faacil oo kale u shaqaynaya masaladaa waxaa fiican in laga xadfo waayo in naaibu faacilka lagu daro ayaa wacan tamiimiyun akhuuhu ay mansuubun ilaa tamiim akhuuhu inaynu naaibu faacil ka dhigna ayaa masaladaa habboon masalada tobnaad waa amilatmubaalaqa amilada amilatmubaalaqada la yidhaah sida muxamedun muxamed sharaabun aad buu u cabbaa akhuuhu walaalkii alcasala malabka akhuuhu waa faacil faacilkaana waxa qaadanaya ereyga sharaab ah ayaa qaadanaya oo amilatmubaalaqa ah halkaana culima waxaynu ku aragnaa ismu tafdiil marka la raadinayo faacil marka la raadinayo ficilka faacilka qaadanaya inuu toba noqonayo tobankiina halkaa ayaynu kaga baxnay biidn illaahi tacaala almawaadicu meelaha allatii meelaha yuqaasu bihaa la qiyaasanayo xadfulfaacili in faacilka la xadfo halkana sheekhu wuxuu doonayaa inuu inoogu soo bandhigo meelo waxaa jira faacilka la xadfo oo aan odhanayno faacilkii waa la xadfi karayaayo wax alla wax mushkilad ah oo ay leedahay ma jiro in faacilka la xadfaa waa sideed meelood sideed meeloodoo faacilka la jari karo ayuu sheekhu halkan inoogu soo bandhigay oo cashirka aynu qaadan doonno hadduu rabbi ogolaado ayuu noqonaya waa almawaadicu meelaha allatii meelaha yuqaasu bihaa la qiyaasanayo xadfulfaacili faacilka oo la xadfo meelaha faacilka in la xadfaa ay qiyaaska tahay idaa kaana alfaacilu waa markuu faacilku yahay waawaljamaacati waawuljamaaco markuu yahay watasala bilficli ficilkana uu la xidhiidho axadu nuunay atawkiid labada nuunu tawkiid midkoodna uu ficilka la xidhiidhsado wawujida haddana la helo maa yadullu mid ku tusinaya cala alfaacili faacilka mid ku tusinayana la helo waxaynu nihi culimo waxaynu odhanaynaa faacilka marka la xadfayo shuruuday inooga baahnaanaysaa qodobka koobaad waa markuu faacilku ko waawiljamaaco yahay shardiga labaad waa markuu ficilka labada nuunu tawkiid midkood uu la xidhiidhsado shardiga saddexaad waa inuu ficilka wowga waa inuu ka horeeyo wax kutusa waxa kutusaya wowguna danbaa loo jeedaa milu qaala tacaala alle ayaa yidhi walaa yasudunnaka yayna kaa manciyin walaa yasudunnaka yayna kaa manciyin can aayaati illaahi ilaahay aayadihiisa bacda id unzilad ilayka intii lagugu soo dejiyey kadib waxaynu doonaynaa walaa yasudunnaka markaynu nidhaahno ereygaa yasudu waa ficil mudaaric nuunu tawkiidkii ula xidhiidhsada wakaa nuunkii wowbaa nuunka iyo daalka udhaxeeyo walaa yasuduu ayuu ahaa walaa yasuduu wowgaa waxaa loo xadfay maadaamoo nuunu tawkiidku uu shadan yahay oo xarafka shadanina laba xaraf mid hore oo reeban iyo mid xarakaysan uu iskugu jiro wowgii iyo waxa kulmay oo reeban iyo nuunka hore nuunu tawkiidka oo reeban markaasaa la yidhi wowga ha la xadfo shardigii saddexaadna waa la hayaayo wowgaa wax inna tusa ayaa meesha jooga oo daalka dambadiisa ah haddaba faacilka walaayiisu dunnaka waa maxduuf waana wow xadfan xudifad waxaa la xadfay waawul faacili wowgii faacilka waa liltiqaa'ihaa waxay la kulantay saakinatan iyadoo reeban maca nuuni luulaa nuunka koobaad asaakinati ee reeban oo min nuunay atawkiid labada nuunu tawkiid ka ahaaday weliwujuudi maakii ayaa jira yadullu calayhaa iyada kutusaya yadullu calayhaa wax kutusaana wuu inoo jiraa weliwujuudi maa yadullu calayha wahiya dammatu waa dammada qablahaa kasii horaysa masalada labaad idaa kaana alfaacilu faacilku markuu yahay yaaa muanaat muaaaba waa isla masaladii hore una faacilku alku waawi ka aha yaa muanaat muaaaba saddexdii shardi unbaa loo baahan yahay shardiga koobaad waa masalada labaadee faacilka la jari karayo waa inuu faacilku yahay yaa muanaat muaaaba shardiga labaad waa inuu ficilka labada nunu tawkiid midkood uu galo shardiga saddexaad waa inay yadana kasra ka horayso idaa kaana alfaacilu faacilku markuu yahay yaaa muanaat muaaaba yada yare yaa muanasat mukhaaaba la yidhaah watasala ay la xidhiidhsato bilficli ficilkana axadu nuunay atawkiid labada nuunu tawkiid midkood wa kaana uu ahaado qablalyaai yada ka horna kasratun kasra yari ay tahay sida idribinna garaac yaa hindu hindoy idribinna markaan idhaahdo badu kasray sidataa waayo idribii buu ahaayo gabadh baa la amraya gabadhu idribii bay ahaan jirtay ijlisii baad odhan jirtay gabadhii ijlisii amarkeegu uu ahaa haddaad nuunu tawkiid ku darto dee idribii baad ugu dhawaaqi idribii garaac idribii garaac idribinna baadan markaa yadii baad xadfaysaa faacilka ah idribinna garaac yaa hindu hindoy garaac faxudifad waxaa la xadfay yaaulfaacili yadii faacilka liltiqaa'iha maadaamay la kulantay saakinatan iyadoo reeban maca nuuni luulaa nuunka koobaad oo min nuunayi tawkiid labada nuunu tawkiid ahaqiilati ee haqiilada ah idribinnada halkaa ku jirta ahaqiilati ee haqiilada ah waliwujuudi maa iyo kii ayaa la helay yadulu calayha ku tusinayey wahiya alkasratu waa kasrada qablaha ka horaysa haddaba haddii wowgana damada ka horaysa la waayo yadana kasrada ka horaysa la waayo wowgana la xadfi maaye waa la damini sida latublawunna oo kale wowga loo xadfi waaye loo damiyey yadana la xadfi maaye waa la kasrini haddii kasrada ka horaysa la waayo sida faimaa tarayinna tarayinna oo kale masalada saddexaad culimo ee faacilka la jarayo waa idaa kaana milu qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisoo kaleba weeyi ow icaamun quudin fii yowmin maalin la quudiyo maalinka oo dii mashabatin gaajo u saaxiiba ow icaamun quudin fii yowmin maalin la quudiyo maalinka oo dii mashabatin gaajo u saaxiiba ereygan icaam ah waynu aragnaa quudin ayaa samaynaya waxaynu dareemaynaa inuu faacilkii xadfan yahay oo wuxuu noqonayaa ow icaamuka warquudintaada kaafkaasaa faacil ahaa waana la xadfay fii yowmin maalin ad quudiso maalinka oo diimashabatin gaajo u saaxiiba ereygaa yoom en maalin ku fasiraynana wakhtibaa fiican in lagu fasiro ow icaamun quudin fii yowmin xilli la quudiyo xilliga oo diimashabatin gaajo u saaxiiba fa faacilu icaam icaam faacilkiisu fafaacilu icaam icaam faacilkiisii maxduufun waa la xadfay liannahu maxaa yeelay laa yataxamalu ma qaadanayo addamiira damiir cinda jumhuuri naxwiyiin nuxaadda jumhuurtooda khilaafan inagoo khilaafayna lisuyuuiyi sheekha suyuuti cabdiraxmaan asuyuuti ayaynu khilaafnay masalada afraad idaa kaana alfaacilu faacilku markuu yahay faacilan faacil lificli tacajubin ficlu tacajub lahu daliilun daliilkii iyo qariinadii kutusayay faacilkiisana wata markuu u noqdo milu qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisoo kaleba weeyi asmic bihim alla dhega fududaayay asmic waa maqashii maaha oo amarha ka dhigin asmic waa ficlu tacajubo asmic alla dhega fududaa bihim iyagu faacilkuna waa bihimoo ba'da ayaa saa'ida wa absir indhafiiqana yowma maalinta ya'tuunana ay noo yimaadiin haddaba absirtani waa ficlu tacajub sidii asmicba ay u ahayde away faacilkeegii bihim kale ayaa ka xadfan asmic dhega bihim iyagu oo wa absir indhafiiqana yowma ya'tuunanaa maalinta ay noo imanayaan laakiin adaalimuuna daalimiintu alyowma maanta fii dalaalin mubiin baadicad ayay ku sugan yihiin faxudifa waxaa la xadfay faacilu aani ka aaniga ah lidalaalati faacili lwal ka hore faacilkiisa dartii ayaa loo xadfay masalada hanaad idaa kaana alficlu ficilku markuu yahay mabniyan mid loo bineeyey lilmajhuuli majhuul hadduu ficilku uu noqdo majhuul dee faacilkiisa waa la xadfaa asbaabta keenaysa xadafkaasina way tiro badan tahay oo cashirkan soo socda ayaan kaga warbixin doonaa milu qowlika hadalkaagoo kaleba weeyi ukrima caliyun cali waa la maamuusay bilbinaa'i marka aynu u binayno lilmafcuuli mafcuul wa niyaabati caliyin calina aynu ka naa'ib dhigno manaabal faacili meeshii faacilka masalada lixaad waa idaa kaana alfaacilu faacilku markuu yahay fii bacdi asaaliibi اlistina istinaha asaaliibtiisa mid ka mida asaaliibta istinaha oo dhan ma aha asaadiibta istinaha qaar ka mida ayaa faacilka layska xadfayaa sida naxwu qowlika hadalkaaga oo kale maa qaama isma taagin ilaa hindu hindo mooye haddaba qaamadan faacilkeegii waa maxduufo axad buu ahaa hindadanina waa mustanihii faxudifa waxaa la xadfay almustanaa minhu mustanaa minhugii kii wax laga soo reebayey hinde laga soo reebayey wa kaana faacilan buuna ahaa wa uniiba canhu waxaa laga wakiil dhigay almustana mustanihiibaa laga wakiil dhigay masalada toddobaad ee faacilka la xadfayo idaa kaanat ilxaalu xaaladu markay tahay mukararatan mid la soo celceliyey tanuubu waxay ka naaib noqoni can ilfaacili faacilka xaalada mukararki ihi haddii la helo faacilkay wakiil ka noqono waa laiska xadfi fii mili qowlihim hadalkoogoo kale dhexdiisa fatalaqafahaa way guu guray rajulun rajulun ninnin haddaba asalkeegu wuxuu ah fatalaqafahaa waxa gurtay annaasu dadkii rajulan rajulan rajulan rajulantan soo noqnoqotay xaalay ahayd qara'tu baaban baaban oo kale weeye fakaana asluhu wuxuu ahaa fatalaqafaha naasu dadkiibaa gurtay rajulan rajulan nin nin iyagoo ah faxudifa alfaacilu faacilka naaska ah waa la xadfay wa uqiima waxaa la joojiyey majmuucu lafdayni labada lafdi oo laysku geeyey rajulun rajulkii maqaamahu halkii faacilka fajucila rafcu rafcahana waxaa laga dhigay fii ajzaai lmajmuuc majmuuca labadiisa jus rajulka horena waa la rafcin rajulka dambena waa la rafcin laakiin ka hore nasbihii aan u dayno odhan mayno oo tiaa kahore haddii aad tiaa waaan kelmadunbu imika isla noqday labada rajul faacilkana dee xarakaduna ka u dambaysay fuuli jirtay waxaa lagu leeya war majmuucu lafdayn ba hadda faacila majmuucu lafdaynba waaa ajzaa majmuuc waa la xarakayna xarakadii faacilka u baahnaa laa filmajmuuci majmuuca oo qura maaha waa licadami taatiihi waxaan suurtagal ahayn inay ka timaado xarakadu licadami taatiihi fiihi waxaan ka suurtagal ahayn xarakadii masalada sideedaad waa masalada inoogu dambaysa ee faacilka aynu leenahay waa la xadfayaa idaa kaana alfaacilu faacilku markuu yahay fii baabi tanaasuci baabka tanaasuca markuu yahay baab tanaasuc la yidhahbaa jira baabka tanaasuca markuu yahay wa kaana uuna noqdo mila qowlihim hadalkooga oo kale maa qaama isma taagin oo waqacadda ma fadhiisan ilaa zaydun zayd mooye wax kale haddaba zaydkani maqaamo ayuu faacil u yahay mise qacado ayuu faacil u yahay way ku tanaasuceen kii la siiyaba ka kale faacil baa ka xadfan fayatacayanu waxa waajibaya idaa jucila zaydun marka laga dhigo faacilan liaxadihimaa midkood an yakuuna inuu noqdo faacilulaakhiri ka kale faacilkiisu maxduufan mid la xadfay inuu noqdo waa laa mudmaran damiirsan noqon maayo maxaa damiir looga dhigi waaye waa lifasaadi macnaa macnaha ayaa fasahaadaya biidmaarihi marka damiir laga dhigo qabla ilaa ilaa ka hor marka damiir laga dhigo walishugli ilaa ilaabaa ku mashquulaysa biayrihi isaga ayrkii idaa qudira marka la qadaro bacdaha gadaasheeda wahiya manduubatun sideedan waxaa lagu nadmiyey fii qowli sajaaciyi sajaaci qowlkiisa lituxfada si loo xifdiyo faxfadhaniyahow iska xifdi ardayow litakuuna si aad u ahaato faa'isan mid ku guulaystay fii xifdi lmasaa'ili masaa'isha xifdigeega almutafariqati ee kala daadsan laqad jaaa xadfu lfaacili iclaam biciddatin bifaacili ficlin liljamaacati yudkaru muanansihiaydan wafaaciili masdarin tacajam anib wastaani xaqan fatushkaru waxaalayni litafsiili qaama muqaamahu كما رنجل في بيت شعر يكرر وضم إليها أن يؤخر فاعلون مع الصمد للفعلين وهو مقدرون لقد جاء waxa yimid xadفulfaacili faacilka in la xadfo ayaa yimid ee iclam uu cilmi yeelo bicidatin dhowr meelood waa sideean biciidatin baa ka maqan bifaacili ficlin ficil faacilkii oo liljamaacati jamac raga yudkaru loo sheegayo waa masaladii kood waawljamaacadii iyo muanaihi muanakiisi iyo dhadigiisa waa yaa aydan sidoo kale yaa muanasati muhaaaba wa faacili masderin masderka faacilkiisii waa faacilkii masderka o idcaaman kusoo baranay tacajab yaab waa taajub nucbihim waabsir anib waa wakiil ka dhig waa naa'ibu faacilkii wastani soo reeb xaqan dhab ahaan fatushkar waa lagu mahadnaqiya waa istinihii aynu hadda sheegayni maa qaama ilaa hindun wa laba xaaladoodoo qaamaa litafsiili tafsiil loola yimid oo qaamaa buuxiyey miqaamahu meeshii faacilka kamaa rajulin lafdiga rajul oo fii beyti shicrin gabay dhexdii yukararu lagu celcelinayo waduma ilayha waxaa loo geynayaa an yuahara in xagga dambe la mariyo faacilu faacil in xagga dambe la mariyo maca sibqikiio sabqi jiro iyo hormar lilficlayni labada ficil wahwa isaga muqadarun waa la qadaraya waa kii hadda maa waqacadda ilaa aynu lahayn halkaa ayuu faacilku ku dhammaaday wixii intaa ka dambeeya waa icraabkii faacilka iyo layliskii faacilka intaa uunbuu noqonaya haddaba icraabu lmila icraabtan amilada adaan kuu dhaafiye carabka uun baynu marinaynaa jaaa muxamedun jaaa waa ficil maadi mabniyu cala alfadxi muxamedun waa faacil marfuuc wacalaamatu rafcihi dama daahira cala aakhirihi يجيء محمد يجيء وفعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره محمد وفاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره جلس أحمد وجلس فعل ماضي مبني على الفتح أحمد وفاعل مرفوع وعلامة رفعه ضم ظاهر على آخره يجلس أحمد يجلس وفعل مضارع مرفوع لتجرد عن الناصب والجازم وعلامة رفعه ضم ظاهر على آخره أحمد وفاعل مرفوع وعلامة رفعه ضم ظاهر على آخره وصل إلي رجال وصل وفعل ماضي مبني على الفتح إلي إلى حرف جر مبني على السكون والياء ضمير متصل في محل جر مبني على السكون رجال مبني على الفتح بها الكاسيتي على السكون معها رجال وفاعل مرفوع وعلامة رفعه ضم ظاهر على آخره يصل إلي رجال يصل وفعل مضارع مرفوع للتجرد عن الناصب والجازم وعلامة رفعه ضم ظاهر على آخره إلي إلى حرف جر مبني على السكون والياء ضمير متصل في محل جر مبني على الفتح على الفتح ويسكون كاكلنا رجال وفاعل مرفوع وعلامة رفعه ضم ظاهر على آخره انتصرت العلماء تأذى أبان بان ugu darnayo dee dhigayntii waynagii soo marnay انتصر وفعل ماضي مبني على الفتح وتاء حرف دال على تانيث الفاعل أو نائب الفاعل العلماء وفاعل مرفوع وعلامة رفعه ضم ظاهر على آخره تنتصر العلماء تنتصر وفعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعلامة رفعه ضم ظاهر على آخره العلماء وفاعل مرفوع وعلامة رفعه ضم ظاهر على آخره ذهبت البنات ذهب وفعل ماضي مبني على الفتح وتاء حرف دال على تانيث الفاعل أو نائب الفاعل البنات وفاعل مرفوع وعلامة رفعه ضم ظاهر على آخره تذهب البنات تذهب وفعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره البنات وفاعل مرفوع وعلامة رفعه ضم ظاهر على آخره كتب الرجلان دروسهما كتب وفعل ماضي مبني على الفتح الرجلان وفاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضم لأنه مثنى والنون عوض عن الحركة في الاسم المفرد دروس ومفعول به منصوب وعلامة نسبه فتح ظاهر على آخره وهو مضاف والهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه مبني على الضم مبني والميم حرف حرف عماد مبني والميم حرف عماد مبني على الفتح والالف حرف دال على تثنيه مبني على السكون يكتب الرجلان دروسهما يكتب وفعل مضارع مرفوع يكتب وفعل مضارع مرفوع وعلى لتجرد عن الناصب والجازم وعلامة رفعه ضم ظاهر على آخره الرجلان وفاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضم لأنه مثنى ونون عوض عن الحركة في الاسم المفرد دروس ومفعول به منصوب وعلامة نسبه فتحة ظاهرة على آخره وهو مضاف والهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه مبني على الضم والميم حرف عماد مبني على الفتح والألف حرف دال على تثنية مبني على السكون أفلح المجتهدون أفلح وفعل ماضي مبني على الفتح المجتهدون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع المذكر السالم والنون عوض عن التموين في الاسم المفرد يفلح المجتهدون يفلح وفعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره المجتهدون وفاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع المذكر السالم والنون عوض عن التموين في الاسم المفرد نام أخوك مبكرا نام وفعل ماضي مبني على الفتح أخوك وفاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة أو الستة المفردة المكبرة المضافة لغير ياء المتكلم وهو مضاف الكاف ضمير متصل في محل جر مضاف إليه مبني على الفتح مبكرا منصوب على الحال وعلامة نسبه فتحة ظاهرة على آخره ينام أخوك مبكرا ينام وفعل مضارع مرفوع للتجرد عن الناصب والجازم وعلامة رفعه ضم ظاهرة على آخره أخوك وفاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه لأنه اسم من الأسماء الخمسة أو الستة المفردة المكبرة المضافة لغير ياء المتكلم غير نسبية وهو مضاف الكاف ضمير المتصل في محل جر مضاف إليه مبني على الفتح إعراب ضمائر qaala tacaala damaairtan adaan kuu dhaafay inaad soo icraabto haddaba halkaa waxaynu maraynaa lix iyo toban tusaalaan icraabay maxaan lix iyo toban tusaale icraabtood ku falay waa inaad su-aashan isweydiiso maxaan afar icraabad uga dhigi waayey toban uga dhigi waayey labaatan uga dhigi waayey lix iyo tobankan aan ujeeddada aan kale waa ismigii daahirka ahaa unba faacil noqon jiray ismiga daahirkiina sideed buu ahaa sideeddaa ficilkiisa marka la eego ayaa marna maadi noqonaya marna mudaaric noqonaya sideed laba lagu dhuftay lix iyo toban lix iyo tobankaa erey icraabtoodii halkaasaan kaga baxnay icraabu damaa'ir damiiradana waxaan rabaa inaan adiga kuu dhaafo oo adigu aad ka shaqayso icraabu damaa'ir qaala tacaala alle wuxuu yidhi quuluu waxaad tidhaahdeen aamanaa bilaahi ilaahay ayaanu rumaynay wamaa kiina waanu rumaynay unzila ilaynaana lagu soo dejiyey qaala tacaala alle ayaa yidhi faquulaa lahu waxaad ku tidhaahdiin qowlan hadal ku dhaha layinan dabacsan lacalahu waxaynu filanaynaa yatadakaru inuu waantoobo ow yakhsha ama inuu boqo qaala shaacir gabayaa ayaa gabay tiriyo wuxuu yidhi bilaahi ya dabayaa tilqaaci quulna lana ليلى يمين كنا أم ليلى من البشر بالله إلهي بان كل أرتيب ويري إلهي بان إذن كل أريي يا ضبيات القاع ديروين كابنان كذاق يوم قلنا لنا إلى هضلة إلهي بان إذن كل أريي ديروين إلى هضلة بويري maxay odhanayaan ninkani sidii wax dawaqsan buu iska dhigaya ina layle la yidhaha buu aad u jeclaaday deero meel soo maraysa ayuu arkay wuxuu aaminayba layli inay deerooyinka ku biirtay markaasuu yihi bilaahi ilaahay baan idinku dhaariyey yaa dabayaati alqaaci bannaanka deerooyinka joogow qulna lanaa balila hadla laylaaya layladaydii minkuna ma idinkay idinka mid tahay am laylaa mise leyli min albashari basharka ayay ka mid tahay horta leyli ma deere caadiya oo idinka idinka mid tahay mise waa bashar labadaa un ii kala jawaaba buu yidhi atamaariin almaxluula laylisyada ka shaqaysan ayaynu halkan biidn illaahi tacaala ku arki doonaa waxaynu uga sii gudbi doonaa markaa laylisyada aan ka shaqaysnayn atamriin اwl layliska koobaad cayin waxaad soo saartaa alfaacila faacilka fi اlamilai taaliya tusaalayaasha soo socda uma acribhu noo icraab yanaalu waxay gaadhayaan almukhlisuuna dadka daacadda ihi awaaba ikhlaasihim ikhlaaskooga awaabkiisa iyo abaalkiisa tabtasimu way dhoolocadayn alxayaatu noloshu tadaasi way godan tahay tabtasimu alxayaatu noloshu way dhoolocadayn lilmutafaa'ilika mutafaa'ilkaa waqafa alxujaaju xujaajtii way istaageen yowma carafata maalintii carafo fii saciidin waaxidin bannaan qura baahad waxa faanaya almucalimaatu hablaha mucalimaadka ah bitafawuqi aalibaatihina ardaydoodii markay aad u sareeyeen tafawuqaasi tanwiin ma sito bitafawuqi aalibaatihina wabata abuuhum min bashaashaatihi abaan lidayfihim wlumu min bishriha umaan wabaata wuxuu ahaaday abuuhum aabbahood min bashaashatihi farxad darteed aban aabbo ayuu noqday lidayfihi martidii ayuu farxad u noqday walummu hooyadiina min bishrihaa bishaare darteed ayay umman hooye la noqotay xallu tamriin layliskaasi waa ka shaqaysan yahay iska soo dhaaf atamriin aani acrib hadihi aljumal jumlooyinkan icraab xamala alfaarisaani labada dagaalyahan waxay ku xambaareen cala alacdaa'i cadowyadii akramat ilmadrasatu madrasadu waxay sharfisay almutafawiqiina kuwii sarreeyey wasala alxujaaju xujaajtii baa soo gaadhay ila almadiinati madiina liziyaarati masjidi rasuul sala allahu calayhi wasalam layrskaa shaqadiisiina waa intaa yar iska soo dhaaf xamala waa ficil maadi mabniyu cala alfatxi alfarisanina waa faacil marfuuc calaamatu rafcihi alalifu niyaabata can dama liannahu muhanan wanuunu ciwadu can tamwiini fi lismi lmufrad cala alacdaai cala waa xarfu jarin alacdaa'ina waa ismun majruurun bicala wa calaamatu jari kasra daahira cala aakhirihi akramad waa ficil maadi eeg intaa loo baahan yuman icraabay akramad waa ficil maadi mabniyun cala alfatxi wataa xarfun daalun cala taniif cala taniif taniif saaduu kasray sidataa سيدته المدرسة وفاعل مرفوع وعلامة رفعه أضم ظاهر على آخره المتفوقين مفعول به منصوب وعلامة نسبه وعلامة نسبه الياء نيابة عن الفتح لأنه جمع المذكر السالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد وصل وفعل ماضي مبني على الفتح الحجاج فاعل مرفوع وعلامة رفعه أضم ظاهر على آخره إلى حرف جر مبني على السكون المدينة واسم مجرور بإلى وعلامة جره كسر ظاهر على آخره للزيارة اللام وحرف جر زيارة اسم مجرور باللام وعلامة وعلامة جره كسر ظاهر على آخره وهو مضاف مسجد مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسر ظاهر على آخره وهو مضاف الرسول مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسر ظاهر على آخره التمرين الثالث ليلس كصدحات املأ واحد بحساء الفراغ ماشى بنام بفاعل مناسب فاعل كهبون ينال العاملون أجرهم أو كله يذهب علي كل صلاة إلى المسجد أو كله تحولت الصحراء إلى جنة خضراء أو كله تسدر المملكة الزهور إلى كثير من دول, من دول أوروبا أو كله تكثر الثروة السمكية في المملكة أو كله التمرين الرابع ليلس كأفراد بين واحد صارت الفاعل في الجمل التالية وبين واحد عديسان نوعه ثم أعربه أراد أبو بكر أيا دوني استخلاف عمر عمر إنه خليفة رضي الله عنه ma huwa shardu talow shardigu muxuu ahaa aladii shardiga wadacahu abubakrin abubakar uu u dejiyey liyuiica almuslimuuna muslimiintu si ay u adeecaan cumara muxamedun muxamed ninka la yidhaha yukfi asraarahu sirtiisa wuu qariya walaa yuclinuhaa mana caddeeyo xafidtu waxaan xifdiyey kitaab allahi tacala ilaahay kitaabkiisa wa ana ibnu tisci siniin anigoo sagaal jir ah ukhtii walaashay tacrifu waxay taqaanaa alumuura umuurta agara mini anigoo intaan aqaan in ka badan lan yeliya tawalii maayo amraalmuslimiin muslimiinta amarkooga axadun axad aqwa calayhi uga awood badan min usaydin usayd ikhtasama waxaa dooday shiriikaani labaa shiriigoo wax wada leh fa jacaltu baynahuma dhexdooda waxaan yeelay sulxan heshiis ikhtaaa waxaa dhuuntay qalamii qalinkaygii fawajatuhu waxaan helay bacda yowmayn ikhtaaa waxa qarsoomay qalamii qalinkaygii fawajatuhu waxaan helay bacda yowmayni laba maalmood kadib wahwa mulqankiioo lagu tuuray filmasbala meelaha qashinka faaza waxaa guulaystay dulaabun arday kaiiruuna fara badan min alfasli thaali aanawi galaaska saddexaadka fi imtixaani shahaada imtixaankii shahaadada farixad waxaa farxay almucalimaatu mucalimaadkii bifawzi aalibaatihina ardaydoodii markay guulaysteen atadriib alkhaamis layliska shanaad cayin waxaadna tustaa alfaacil almustatira fi alaayaati taaliya faacil mustatira unbaa jira ee soo saar qaala allahu tacaala alle ayaa yidhi calaa qiraa'ati bni kaiir markaynu doonayno qaala tacaala kadalika saasoo kale yuuxii ilayka kuugu waxyoonayaa waila ladiina iyo kuwii min qablika kaa horreeyey allahu alcasiizu alxakiim qaala allahu tacaala alle wuxuu yidhi calaa qiraa'ati bacdihim qaala tacaala qaala tacaalada way soo laba noqotay wakadalika saasoo kale zayana likaiirin wax badan ugu qurxiyey oo min almushrikiin qatla awlaadihim shurakaa'uhum atadriib asaadis atadriib asaadis layliska lixaad acrib waxaad icraabtaa alkalimaad kelmadaha almulawana midabkale fiima yeli warka soo socda qaala tacaala alle ayaa yidhi idaa jaaa markuu yimaado nasrullaahi ilaahay nasrigiisa iyo walfadxu guushuba laa yulaamu lama canaanto man ixtaada ninka dadaala linafsihi naftiisa tamuru bika labdaalu kalmaa haziimatan ووجهك وضاaxuun وsgruka baasimuun tamuru bika waxaa ku maraya alabطaalu geesiyadii kalma iyagoo wada dhaawaca haziimatan lana soo jebiyey wawajhuka wejigaaguna wadaaxun wuu dhalaalaya wasagruka foolashaaduna baasimun way dhoola cadaynayaan haniian lii lahu qusuurun yanaalu lfawza fi lgurafi اlkibaari haniian bogaagsi ayaa lishahiidi qofka shahiidkaa u sugnaaday lahu wuxuu iska leeyahay qusuurun qalcado yanaalu wuxuu gaadhayaa alfawza liibaan fi lgurafi qolalka alkibaari ee waaweyn qaala shaacir gabaya ayaa gabay tiriyo wuxuu yidhi qum lilmucallimi wafihi tabjiila kaada almucallimu an yakuuna rasuula qum waxaad isku taagtaa lilmucallimi mucallimka isku taag wafihi waxaad u oofisaa atabjiila weynayn iyo ixtiraam kaada almucallimu mucallimku wuxuuba sigay an yakuuna inuu noqdo rasuulan rasuul inuu noqdo in sha allahu tacaala cashirkeennii barta ayuu inoogu joogayaa wallaahu tacaala aclaa waaclam